والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kelimadu waxay ku saabsan tahay sabarka iyo meeqaanka uu diinta ku leeyahay mowduucaasa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga garansiiye ka sheegi doonaa marka koowaad waxaynu leenahay sabarku waa min maada tadullu biwadci allugati calaa macaanin halaad lafdiga sabar la yidhaahdo marka la fiiriyo ama sabri la yidhaahdo macnaha luqa ahaan saddex macnuu tusaa macnaha koowaad waa alxabs wax la xanibo ama la xidho meel lagu xabiso ayaa loo isticmaala marka xiga acaali shay shayba shay uu ka sarreeya uu ka qiimo badan yahayna sabirka waa la yidhaahdaa waxaa kaloo sibir la yidhahdaa jins min alxijaara nooc dhagaxyaha ka midana waa loo isticmaalaa wax haddaynu ka hadlaynana waa qeybta koobaad ee macnaha koobaad ah ee xabsiga ah wa minhu qowluhu tacaala wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati waalcashiy yuriiduuna wajha ay ixbis nafsaka macahum qolyaha ayagaa macooda naftaada ku xabaasoo ku xaniboo la joog weeyey macnuhu istilaax ahaan dhagga sharciga loo yaqaano xabsiguna ee saburkuna waa xabsu nafsi calaa maa yaqtadiihi sharcu waalcaql waa naftoo lagu xabiso oo lagu rabaayadeeyo lagu xajiyo oo lagu hayo sharcigu wuxuu jecel yahay ama doonayo caqliguna uu keenayo sabarku macaani badan buu leeyahay marka la fiiriyo kulba meesha la taagan yahay iyo mutacallaqaadkiisa iyo meeluu ku tacalluqahayo macaani badan buu yeeshaa hadduu ku saabsan yahay nafta in laga xabiso in nafta in lagu xabiso dulqaad la muujiyo fii musiiba musiiba kugu dhacday iyo balaayo kugu habsatay awgeed nafta inaad u xanibto ood calaacalka iyo qoobgarirka iyo argagaxa aad ka ilaaliso sabir baa la yihahdaa hadday ku saabsan tahay fii muxaarabatin wa qitaal naftoo la xabiso oo la xanibo lagu xajiyo goobta dagaalka iyo rigrigada iyo macrakadana waxaa lagu magacaabaa shajaaca lianna shajaacata sabru saaca ayaa la yidhaahdaa hadduu ku saabsan yahay fii imsaaki alkalaab hadal laguu dhiibay iyo sir laguu sheegay inaad xanibto ood qariso ood xifdidana sumiya kitmaanan kitmaan baa macnaha la odhanayaa haddii uu ku saabsan yahay fii fuduuli alcaysh inaad ka afaysato kana gaabsato nolosha tarafka ah ee xoogow baytimaalku uu ku jiro iyo xadgudubku uu ku jiro iyo naftu waxay doonayso loo sii daaya iyadoo heli karta haddii arrintaa in nafta laga xanibo loo jeedana suhdi baa la yidhahdaa sumiya suhdan haddii loo jeedo ama uu ku tacalluqo in xubinkaada taranka aada zinada iyo maxaarimta ka ilaaliso iyo fawaaxishta sumiya cifatan haddii loo jeedo in aada naftooda ka xabistood ka celiso hunguriga iyo mamanaanta iyo adduunyo jacaylka sharafu nafs ayaa loo yaqaanaa haddii loo jeedo naftooda ka xabisto cadhada waxyaaba cadho keeni kara ama xanaaq keeni kara markay kugu yimaadaan nafta inaad xaslato macnaha haddii loo jeedana xilmi baa la yihahdaa haddii wax kugu dhacay oo dadka qaarkii ka xanaaqi lahaayeen inaad nafta xabisto loo jeedana raxaabatu sadrin ayaa loo yaqaanaa intaasoo macaani ah oo sabarka ah shajaacada kitmaanka iyo suhdiga cifada sharafu nafsiga iyo xilmiga iyo raxaabatu sadrigaba kulli macaanidaas waxaa lagu ururiyaa sabir baa la macno kastana markuu joogo meeshiisa iyo mutacalaqiisa uu joogo gooni baa loo cabiraa laakiin kulli waxay guda galayaan hawshaa dulqaadka iyo xabiska ah iyo nafta in la xaslada ah macnaha waxaa tilmaamaya ibnu ibnuqayim wuxuu leeyahay walismu ljaamicu lidalika kulli walismu ljaamicu lidalika kullihi sabru wahada yadulluka yaduluka cala irtibaati maqaamaati ddiini bisabr intaasoo macaani ah waxa kuu ururinaya waxaa weeye xaab qaadahaya sabirka weeye taa waxay kutusaysaa sabirku inuu ku xidhan yahay diinta maqaamaadkeedoo dhanba idan sabirku waxaan leenahay waa shay qiimo badan oo qaali ah diinta lafdhabarteedii ah la-aanteedna waxba uusan soconayn tillaabo kastood qaadaysaba sabar iyo dulqaad iyo deganaansho ayay kaaga baahan tahay sabarku anwaac fara badan iyo qeybo badan ayuu leeyahay kolba qaab baa loo cabiraa qaababka hadda macruufka ee mashhuurka waxaa ka mid a in la fiiriyo kolba wuxuu ku saabsan yahay iyo meeshuu ku tacalluqahayo talaatu anwaac buu noqonaya sabru alawaamir waataacaat xataa tu-addiiha waa qaybta koowaad in awaamirta rabbiga subxaanahu wa tacaala aad ku sabirtood qaadato wuxuu rabbi ku amray aad la timaado ilaa aad gudato waana ta loo yaqaan asabru calaa taacati illaah asabr calaa taac waa inaad nafta ku xabisto ood ku dirqido oy qaadato awaamirta rabbiga ee qaadata lagaa doonaya naftaada hawsha ayada aad ku rabaadaysood barto bidix iyo midig midnabaad anooga baydhin yamnatan walaa yasra qodobka labaad waxaa weeye nooca labaad alsabru can almanaahi waalmukhaalafaat xataa laa taqaca fiiha in nafta aad ka xabistood ka celiso ood ka reebto waxyaabuhu rabbigay subxaanahu wa tacaala kaa reebay shareecaduna kuu diiday inaad derderto ood ku dhacdo waana ka laga loo yaqaan alsabru can almacaasi qodobka saddexaad waxaa weeye nooca saddexaad alsabru cala alaqdaar waalaqdiya xataa laa tatasakhatha baa la yidhaahdaayoo waxaa weeye in aad ilaahay wuxuu kuu qadaray ee marnaba meelaad ka marto uusan jirin ficlan aad ku sabirto u dulqaadato oodan xanaaq badar badan iyo xumaan iyo asaf aadan muujinin iyo dajar baa la doonahayaa saddexdaa qaybood baa loo qaybiyaa alsabru cala ataacaat wasabru cani almacaasi wasabru cala alaqdaar waalaqdiya min allaahi subxaanahu wa tacaala saddexdaa qaybood ayaa kollay mashhuur oo caan ah haddii la doono dhanka laga wareego waxaa la odhan karaa sabarku waa labada qayboodoo na waa shay kasbiga addoonka ku tacalluqdo oo ruuxi muslimka isagoo ikhtiyaar u leeyahay inuu sameeyo iyo inuu ka tago marka la fiiriyo min xaysu maqduurihi la eego weeye qaybna waa shay aad ku qasban tahayoo ilaahay axkaamta kowniga qadariga hoos tagaysa si kastaba noqoto waxaan leenahay sabarku ahmiyo ballaadhan iyo qiimaha ballaaran iyo meeqaan ayuu shareecadii cinda almuslimiin ku leeyahay sidaa darteed ibnu taymiya raxmatullahi calayh tacaala wuxuu leeyahay qad dakara allahu tacaala asabra fii kitaabihi fii akhara min tisciina mowdican wa qaranahu bisalaati fii qowlihi tacaala wastaciinuu bialsabri waassalaa wa inaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sabarka wuxuu ku sheegay in ka badan sagaashan meelood buu kitaabkiisa ku sheegay marar badana rabbi wuxuu la xidhiishay salaada sida qowlahu tacaala wastaciinuu bisabri sabarka iyo dulqaadka iyo adkaysiga iyo gegsiga kaalmaysta iyo salaadaba wa inaha la kabiiratun ila cala alkhaashiciin wuxuu kalou sheekhu leehy raxmat ullaahi tacaala calayh wajacala alimaamata fi ddiini mawruuha bialsabri waalyaqiin wajacalna minhum a'imatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ilaahay subxaanahu wa tacaala imaamnimada iyo hogaaminta iyo qudwada saalixada ah waxa lagu dhaxale lagu gaaro waxaa weeye sabar iyo dulqaad iyo gegsiya adkaysi iyo yaqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiga kuu geliyo oodan shareecada ka shakiyin iyo iimaankaada aadan ka shakiyin hal darbad markay kugu dhacdo inaadan qoobgaririn baa la rabaa wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun sheekhu wuxuu leeyahay faina addiina kullahu cilmun bilxaqi wa camalun bih waalcamalu bihi laa budda fiihi min asabr bal wa talabu cilmihi yaxtaaju ila asabr hadalkaa qiimaha badan ayuu sheekhu leeyahay wuxuu leeyahay sheekhu diinta dhammaanteed waa laba qaybood qaybta koowaad waxaa weeye in aada baratooda ogaato shayga xaqa ah diinta dhabta xaqa iyo shareecadu la ogaado ayaa midda koowaada qaybta labaadna cilmigii xaqa ahaa eed baratay ood ku dhaqanta weeye idan labadaasay diinta u kala jabaysaa idan mid kastana sabar buu kaaga baahan yahay cilmigii barashadiisii rafaadkiisii iyo kallahaadiisii iyo dhibkii kaaga imanayay iyo ragaajadii iyo xanuunka kugu imanayay iyo waktiga badan inaad bixinaysa inaad u sabarto u dulqaataa lagaa rabaa ood u adkaysato inaad wixii aad barata kusaaaad ku dhaqantana sabir gooni uu kaa rabaa taasuu sheekhu ka hadlay raxmatullaahi tacaala calayh waxaa shiki la-aana camal aan sabar ku jirin oon dulqaad lahayn iyo gegsi socon mahayo midhana dhalay mahayo sidaa darteed shareecadu fadli badan bay u sheegtay saabiriinta dadka sabray ee dulqaatay gegsaday ilaahay aakhara ka hayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ilaa toban karaamo oo maamuus iyo meeqaano iyaga leeyihiin maalinka qiyaamo helayaan adduunkana ku heli doonaan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala muujiyey awaluha almaxaba ilaahay wuxuu sheegay kuwa saabiriintae dulqaatay gegsaday adkaystay daacaadkiisa u dulqaatee u adkaystay u sabray macaasida iyo maxaarimta ka sabray waxa qadarkee kowniga xagga rabbi kaga yimid u dulqaatay kuwa ayaga ah rabbi subxaanahu wa tacaala inuu jecel yahay buu sheegay wallahu yuxibu asaabiriin yacni karaamada saddexaad iyo labaad labaad iyo fadliga labaad waxaa weeye ilaahay inuu u gargaarayo kuwa ayagaa sabirinta oy nasri helahayaan ayuu rabbi sheegay ina allaha maca asaabiriin wuxuu kaloo rabbi subxaanahu wa tacaala tilmaamay inay maalinkai qiyaame khurafaatu ljanna lagu abaalmarin doono qolalka jannada ee sarsare heli doonaan ulaa'ika yujzawna algurfata bimaa sabaruu qodobka afraad waxaa weeye karaamada afraad ee rabbi subxaanahu wa tacaala ku maamuusi doono iyo meeqaankay heli doona dadkaa saabiriinta ah rabbi subxaanahu wa tacaala ha nagu dare in rabbi subxaanahu wa tacaala ajir ballaaran oo xaddhaaf ah oo xisaab la-aana la siin doono inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab afar arrimood oy leeyihiin afartaa karaamo iyo meeqaan iyo fadli waxaa raaca afar kale oo isku xigto fii suurati albaqara lagu sheegay fii siyaaqin waaxid wa bashiri asaabiriin in loo bishaaranayo kuwa saabiriinta ah nabi maxamed uu u bishaaray baa la yidhi aakharana bishaaray leeyihiin adduunkana waa leeyihiin kadibna waxaa la sheegay ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun wabashir asaabiriina aladiina idaa asaabathum musiiba qaluu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxmatun wa ulaa'ika hum lmuhtaduun waxaa la sheegay kuwa saabiriinta ah ee dulqaatee gegsada ee saddexdaa qaabba u sabreennu soo sheegnay inay qolyaha muhtaduunta hanuunsan ee la hanuuniyey minallahi ka hanuunsan inay ayaga yihiin inay naxariis iyo raxmad leeyihiin in ammaan ay leeyihiin oo rabbi subxaanahu wa tacaala xaggiisa ammaan iyo sana ay ku leeyihin ilaahayna cidduu ammaanay laa xisaaba calayha iyo in loo bishaareeyo afartaa qodobba waa la ysdaba dhigay karaamaadka iyo fadaa'isha ay leeyihiin dadkaa saabiriinta ah ayay ka mid tahay fadliga sagaalaad iyo karaamada sagaal ee rabbi subxaanahu wa tacaala u ballanqaaday waxaa weeye tasliimu lmalaa'ika kuwa sabiriinta ah maalinka qiyaama malaa'igta salaami doonta waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar qodobka tobnaad waxaa weeye iyo fadliga tobnaad ee dadka saabirinta ay leeyihiin aljazaau biaxsani alcamal acmaashay adduunka waaga joogan la imaan jireen ee wanaaggiiyo khayraadka ahaa camal camaashaa tii u wanaagsanayd ayaa lagu abaalmarin doonaa walanajziyanna aladiina sabaruu ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun qur-aanku marka arrimahaas waa tibaaxay in badanna waa dhex qaaday sunnaduna karaamada intaa le-eg ama ka badan ayay dadka saabiriinta u sheegtay oy u ballanqaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa sabra oo gegsado o adkaysto dulqaata ilaahay xaqiisa u dulqaato u sabra macaasida iyo meelka dhacayo dunuubta ka sabra ilaahay aqdaartiisa iyo waxyaabaha kowniga ee qadariga dhacayaay in meel laga mara aysan jira u dulqaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala haynagu daro hanagaga dogo muslimiintoo dhanna sabri iyo wanaag allaha ku irsaaqo maxaa yeelay waxaanu leenahay xatmiyat libtilaa walikhtibaar shay waajib wax jira weeye yan ruuxa bini aadamka ee adduunka joogaay ama noolo kastoo adduunka joogaay imtixaan iyo ikhtibaarba maraya waa khusuusan athaqalayn bini aadamku yacni waa la imtixaani waa lagu jaribi waa lagu jarribayayo waa lagu tijaabin tijaaba lagaa qaaday inaad imtixaanka ku dhacday inaad ku baasto maxaa yeelay maqaasidda adduunka iyo makhluuqaadka loo abuuray bayba arrintaa ka mid tah lianna alibtilaa'a waalikhtibaar fii hadihi dunya amrun laasimun وحتم لأهلها إذ هي من مقاصد الخلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين alkaadibiin am xasibtum an tadkhuluu ljanna walama yaclam illahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam alsaabiriin walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولو يشاء الله لانتصر منهم walaakin liyabluwa bacdakum bibacd latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum wlatsmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira wain tasbiruu watattaquu faina dalika min casmi lumuur adilada aynu tilmaano dhanba waxay acdaynayaan in laabudda minhu uu yahay ruux kastoo bini aadam ah oo adduunka joogaayay inuu marayo imtixaanka iyo ikhtibaarka asaga ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkanba waxyaabuhu u abuuray iyo maqaasidii iyo qaayaadkii laga lahaa ay ka mid tahay in la ogaado ummadda ka camalka wanaagsan iyo ka camalka xun la kala ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmullaahi saabiq baa hawshaa ku tacalluqsan oo cilmigu waa iska horreeyey laakiin bimacnaa waa in la muujiyo cilmiga rabbi subxaanahu wa tacaala u la khaaska ahaa uu bannaanka imaado way ummaddu ay ogaato dadkuna u muuqdo oy makhluuqaadka iyo malaa'igtu iyo ambiyadu ogaadaan iyo keyrkoodba dadkan kooda wanaagsanaya ka xun ambiyada ka rumaynaya ka e, beeninaya xaqa ninka ku hagaagaya ninka ka baydhaya ka leexanaya ninka waajibaadka u dulqaadanaya ninkaan u dulqaadanayn ninka macaasida ka sabrahaya iyo ninkaan ka sabrayn yacni hawshoo dhanba waa laga maarmaan in adduunkan inta la joogo imtixaan la maro oo ikhtibaar la maro waa arrin lagama maarmaan ah arrintu isku qasnaan mayso dadka waa in la miihaaho oo la shaqshaqo oo la kala baxo la kala saaro weeye oo la kala hofo rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu odhan jiray yubtala rajulu calaa qadri diinihi ruuxu waxaa la imtixaanaa oo la jarribaa kulba diintiisu intay dhan tahay ayaa ruuxa la imtixaanaya fain kaana fii diinihi salaaba ziida fi lbalaa ruuxu diintiisu hadduu ku adag yahay oo iimaankiisu uu xoog badan yahay imtixaankiisana waa la kordhinayaa walilaahi almathalu laclaa wa huwa alcasiizu alxakiim arrintaa waa caddahayo haddii aad ardo imtixaan ka qaadayso imtixaankaad qaadayso wuxuu ku aadan yahay kuna baysgaraysan yahay kolba mustawaha iyo heerka aqooneed ay ardadu taagan tahay ardadu tacbaano oo ducafo ah oo mustawahooda cilmiyeed iyo ka caqliba uu kooban yahay hadduu yahay imtixaan basiida oo fudud baa laga qaaday nimanku niman waaweyn oo qaangaadha ah hadday yihiin oy aqoontooda u sarrayso imtixaan culus oo dheer baa loo diyaarinayaa oo wakhti badan qaatoo lagu dhiidaa loo diyaarinaya haddii culimo waaweyn imtixaan laga qaadi imtixaan nin weyn diyaariyabaa laga qaadayaa idan ruux kasta kolbe heerkuu iimaanku u joogo awooddiisa yaqiinad ay dhan tahay camalkiisa wanaagsan uu dhan yahay ilaahay agtiisa uu fadliyo darajiya meeqaan ku leeyahay ayay balaayadiisu iyo imtixaankiisu iyo ikhtibaarkiisuba gaadhahayaan nin walba taagtii ayay qodax ugu tagtaa weeye marka nabigu tii buu tilmaamaya salawaatuullaahi wasalaamu calayh yubtada arajulu calaa qadri diinih fain kaana fii diinihi salaabatun ziida fi lbalaa balaayada baa la korinayaa imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh baa arrintaa la weydiiyeyo waxaa lagu yidhi yaa abaa cabdillaah ayuhumaa afdalu lilrajuli an yumakkana fayashkura allaha caza wajal aw yubtalaa bishari fayasbira waxaa la weydiiyey shaafici waxaana lagu yidhi imaamu shaaficiyow keebaa fadli badan laba xaalo midood teebaa fadli badan ninku in marka u horaysaba la makameeyo oo meeqaan iyo sharaf loo yeelo oo adduunka mafaatixiisa iyo furihiisa loo dhiibo oo albaabku garaacaba loo furo meeshuu bilaababa ay ka socoto wax ka hor yimaada iyo wax carqaladiya midnaba uusan jiro adduunka la makamiyo wax kasta uu doonayo faraha laga saaro oo ilaahay marka uu ku mahadiyo oo xamdi iyo mahadnaq iyo shukri uu la yimaado iyo in ruuxa la imtixaano oo shar lagu imtixaano masaa'ib iyo xanuuno iyo carurla'aan iyo caafimaad darro iyo khawf iyo amni darro iyo qoobgariir iyo qulqulatooyin lagu sii daayo kadibna uu sabro oo uu dulqaato keebaa fadli badan baa layidhi waa su-aal muhiim oo meesha ku jirta weeye imaamu shaafici wuxuu yihi laa yumakkan xataa yubtalaa faina allaha ibtalaa nuuxan waibraahiima wamuxammadan salawaatu ullaahi wasalaamuh calayhim ajmaciin falamaa sabaruu makkanahum hadal xaqiiqo ah weeyo sheekhu wuxuu yidhi ruux adduunka la makaminayo oo loo dhiibayo oo wax kasta uu ka hor soconayo oo loo hogaansanayo ma jira buuri ilaa la imtixaano la jarribo oo imtixaan laga qaado oo imtixaanka uu ku baasiyo ikhtibaarkaas maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu imtixaanay oo uu jarribay nuuxan wa ibraahiim wa muxamed ambiyo iyo rasul birabbi subxaanahu wa tacaala iyo ululcasmi min arusul ayaa imtixaan culus laga qaaday kadibna markay sabreen oo imtixaanka ku baaseen buu rabbi subxaanahu wa tacaala adduunka makamiyey imaamu tirmidi raximahu allahu tacaala iyo keyrkii waxay soo saareen min xadiidi sacad ibni waqaas radi allahu tacaala canh qultu yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa'a qaala alanbiyaa ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب, حسب, حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة لو كن ayuu xadiidka ku soo saaray tirmidi xadiidku wuxuu tilmaamayaa in nabiga sacad uu weydiiyey ilmaqaas baa rasuulka su-aal u dhiibay su-aashaasoo ah nabi maxamedow ummaddan bini aadamka iyo basharka ruuxee dadka u imtixaam culus ee imtixaanka culus ee adag laga qaaday waa kuwama nabigu wuxuu ihi waa ambiyada maxaa yeele ambiyadu waa uunkii dadka u wanaagsanaa khaasatan bashariyada dadka u sarreeye weeye waa xidigyahoodii iyo qudwadoodii iyo meeshuu khayrku ka socday wey imtixaan marka imtixaanka ugu culus ayaa laga qaadahaya kadibna uma alamhalu faalamhal ninba ninku ka fiican yaha ku xiga alamhal bimacna alafdal waalmukhtaar ayaa ku xigahaya maxaa yeelay marka dambe hawshu waxay gaadhaysaa marka saa loo kala baxo in ruuxa la imtixaano ruux kastaba diintiisu intay dhan tahay iimaankiisu intuu dhan yahay aqoontiisu intay dhan tahay dulqaadkiisi iyo yaqiintiisu intay dhan tahay ayaa ruuxa lagu imtixaani oo masiibada lagu keenahayo masiibo culus oo lafajabis ah ayaa laga dhigaya ma aha musiibo kastoy kugu timaado oo kugu dhacdaay inay tahay yacni dembi aad gashay keliya dunuubta aad gashay jasaheeda adduunka in lagugu siiyo baa laga yaabaa laakiin marar badan dadka iimaanka waaweyn leh ee iimaankooda xoog badan yahay masaa'ib fara badan oo ku timaaday waxay u badan tahay ama waxaa ka mid ah qayb imtixaano lagugu tijaabinayo inaad cabaadood goojiso ood khalqiga ilaahay hawsha u bandhigtay iyo inaad tabartood dulqaadato ood iimaankaada ku kalsoonaato ood ilaahay dhibku kugu keenay iyo qadarka kugu yimid aad u hoggaansato labadaasaa la kala fiirinayaa fa in kaana fii diinihi sulba hadduu nin diintiisa ku adag uu yahayna ishtadda balaa'uhu balidiisaa daraan imtixaankiisaa cuslaan hawshiisaa adkaan meelo badan baa laga soo xidhi cadow baa lagu sallidi xasad baa lagu sii dayn xanuunnaa lagu sii dayn jirkiisii baa la imtixaani idan dulqaadkiisaa la fiirinaya wa in kaana fii diini riqa hadduu diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa og yahay makhluuqaadka qaybo ka mid a ah ayuu hawsha u muujinhaya fa in kaana fii diini riqatan hadduu diintiisii ku jilicsan yahay oo iimaankiisa daciif yahay oo uusan tabar badnayn oo hal dhan kalaasaba ku filanta oo hal burba uu ku filan yahay oo uu soo istaagi ilaahay waxaan waxauna wuxuu igu sii daayay uu inacab yahay oo uula soo istaagi marba hadday diintu sida noqoto dhibka ay noqoto waan iskaga cararaaya haddii marka xoogow gaajay iyo rafaad uu ku yimaadaba kaniisadaa uu galahayo ama xoogow markuu xanuun yimaadaba uu diinta ka toobadkeenayo ka noqonayo nin saa u fudud hadduu yahay ama iimaankiisaba uu ka shakiyey iyo diintaba ka shakiyey ama dajar iyo xanuun iyo culays iyo cadho iyo aftuhud uu la soo istaagi iyo tasakhud calaa qadar illaahi subxaanahu wa tacaala wa qadaa'ih hadduuba saa yahay asna in yar xoogo imtixaan yar baa laga qaado khafiifa wabtuliya calaa xasabi diini si kastaba ha noqotee faamaa yabraxu lbalaa'u baladu ka zuuli mayso bilcabdi imtixaankii iyo jirribadii iyo balaayadii ka zuuli mayso bilcabdi addoonkii xataa yatrukahu ilaahu marka dambe ka tago ama balaayadu ay ka tagto yamshi cala alardi maa calayhi khatiya dembigu dunuubtii aad lahayd oo dhanba masaa'ibtii lagugu sii daayey iyo xanuunihii kugu dhacay iyo qadaartii kowniga iyo qadariga ahayd ee kugu dhacday cuslayd ee u dulqaaatay dabarka u ridatay baa rabbi subxaanahu wa tacaala dunuubtaada ku baabiinaya ku tirtiraya ilaa marka dambe adduunka aad ku lugayso ood ku tamashlayso adoon wax dambi a lahayn waxaa ka sugan rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caley cinda tirmidi wakayri idaa axaba allahu qowman ibtalaahum faman radiya falahu ridaa waman sakita falahu sukht ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu qolyo jeclaado oo ummadda qeybo ka mida jeclaado ilaahay dadka ayaga waa imtixaamaa imtixaanku iyo jiribada culus iyo tijaabada culus lagaa qaadayo xubbi baa laasima ilaahay xaggiisa uu ku jecel yahay subxaanahu wa tacaala haddii aad toosnayd oo markaa aysan ahayn jaze iyo abaalgud iyo aljazaau min jinsi alcamal aysan ahayn ilaahay marka imtixaankiisa ninkii ku raadli noqda oo qadihiisa iyo qadarkiisa iyo masaa'ibta u dulqaato ku qancaaye falahu rida asaguna in laga noqdo uu leeyahay waman sakhita ninkii carooda oo afka tuura oo isjajabiya ama ismaroojiya ninka asaguna falahu sukd carow leeyahay ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala cinda bni maaja wakayri waxaa ku sugan ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa huma asaalixuun in kaana axaduhum layubtalaa bilfaqri xataa maa yajida axaduhum ila alcabaa'a alatii yajuubuha aw yuxawiiha wain kaana axaduhum layafraxu bilbalaa'i kamaa yafraxu axadukum birakhaa nabi wuxuu leeyahy ummadda dadka u imtixaan culus ee u imtixaan adag waxaa weeye ambiyada waxaa ku xiga dadka saalixuunta ku xiga wan wanaagsan ee ahlu khayrka ku xiga ee ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey saxaabadu ka mid yihiin iyo khayrkoodba nabigu waxaa dhici jirtay buuhi ambiyadu iyo dadkaa saalixuunta qaybo ka mid a ah, barhkood in lagu imtixaano lagu jarribo faqri lagu sii daayo ilaa marka dambe ruuxa uu waayaba waxaan busto ka ahayn busto weyn iyo maro weyn oo jacfaan ah oo dhexda intuu ka dulilayo ka gooyo oo madaxa gashado kurka u gashado oo xagga dambe iyo xagga hore u kala rido oo xubnaha taranka iyo cawrada uu ku qariyo uu dhar iyo adduunyaba ka helo wa in kaana axaduhum midkood wuxuu ahaan jiray la yafraxu bilbalaa'i balaayada iyo musiibada iyo dhibka mid ku farxa kamaa yafraxu axadukum birakhaa midkiin sidoo ugu farxo wa fii riwaaya kamaa yafraxu axadukum bilcataa eh, waxaa dhici jirtay oy dadka wanaagsan lahaayeen in ay balaayada iyo musiibada ku farxaan oy ka shukriyaanba sida midkiin oo ugu farxo naallada iyo tabiinada adduun uu helahayo iyo wanaagga iyo barwaaqada iyo bashbashka adduunka uu ku helayo iyo xoogda naruurada uu adduunka ku helaayay iyo nicmada sad ugu farxdaanee midkiin maanta ugu farxo si ka daran bay balaayada ugu farxi jireen yacnii iimaankooda halkaa gaadhsiiyey ninku xilliguu gaadho inuu balaayo ku farxo oo musiiba ku farxo asagoo quudaraynaya ajirka uu balaayada ka heli doono sabirkuu sabri doono ilaahay abaalgudku ka siinayo iyo musiibadan iyo kurbadan iyo diiqan inuu faraj iyo nasri ka dambeeyo asagoo arrintaa quudaraynaya farax yuu ku farxi jiray balaayada ayada ah arrintan ruuxu markuu gaadho waxay ku tusaysaa in iimaankiisu uu xoog badan yahay meel sarana uu gaadhay wa fi saxiixi can nabiyina salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wamaa uctiya axadun cataa'an khayra waawsacu min asabr nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay ruux bini aadan lama siinin lagumana deeqin deeq ka wanaagsan iyo waxbixin ka wanaagsan kana khayr badan kana ballaadhan sabarka wax rabbi ku siiyo waxaa ugu khayr badan uguna ballaadhan uguna mugweyn ilaahay sabr iyo dulqaad ku siiyo inaad ku sabarto salaadihii yaa bunaya aqimi salaa waamur bilmacruufi wanha can ilmunkar wasbir calaa maa asaabak maxaa yeele salaadii in lagu sabray rabtaa dhibkii kaa soo gaadhay khayrka ummadda aad faraysay iyo xumaad ka reebaysay in lagu sabraa la rabaa dulqaad la muujiyo in xumaantiiyo xishii laga sabraa la rabaa idan wax ruux bini aadama la siiyo lagu deeqo bacda aliimaani billahi subxaanahu wa tacaala waxaa ugu khayr badan iimaanka la siiyey inuu u dulqaato dhibaatooyinka kasoo gaadhaya khalqiga marka la feeriyo ama imtixaanka rabbaaniga ku imanaya inuu u dulqaato ugu khayr badan waxaan odhan karaa sabarka waxaynu u qaybayn laba qaybood waxaynu leenahay sabarku wuxuu noqon karaa ikhtiyaari iyo idiraari midaa ugu dooranayso ood mukallaf ku taha la iman karto oo kasbigaada iyo adiga u khuduuca iraadadaada iyo mid idraar oo lagu qasban yaho dirqi ah oo ama diid ama hadiidine mar laba gooraba aad marayso midka ikhtiyaariga ah ayay axkaamta shareecadu ku xidhan tahay asagana ka fadli badan kana kaamilsan midka idraariga lianna asabra almutacaliq btakliif alawaamiri wannawaahi afdalu min asabri can mujarad alqadari walqada sabarka amar awaamirtoo lagu sabro bimacnaa taacaadkoo loo dulqaato loo sabro nawaahida iyo muxaramaadka iyo fawaaxishto laga sabro ayaa ka khayr badan asabru cala albalaa balaayadoo lagu sabro iyo masaa'ibta kowniga ee qadariga kugu dhacaysaay sabrigaa asagu waa idiraari kaa horaa ka khayr badan maxaa yeelay midkan kowniga ee qadariga idiraariga ah midkaa ruux kasta waa ku qasban yahay ya'tii bihi alfaajiru waalbar wa ya'tii bihi almuslimu waalkaafiru ima ikhtiyaaran wa imaa qahran waidiraara miihaal haddaynu ka bixinno arrinta ayada waxaa sharxaya ibnu taymiya raxmatullaahi tacaala calayh wuxuuna ka hadlayaa sabarkii nabillaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ayuu tusaale ahaan usoo qaatay wuxuuna leeyahay sabru yuusufa can mutaawacati imra'ati alcasiis calaa sha'niha akmalu min sabrihi cala ilqaa'i ikhwatihi lahu fi ljubbi wa baycihi wa tafriiqihim baynahu wa bayna abiih wuxuu leeyahay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam sabarkii uu ka sabray waxay ka doonaysay boqorkii islaantiisii iyo xaaskiisii ee xumaanta ahayd iyo faaxishadii ay ka dalbatay ay ka daalibtay sabarkuu nebi yuusuf ka sabray ee ka dulqaatay ee uu gegsaday sabarka asagaa wuxuu ka khayr badan yahay oo ka fadli badan yahay sabarkii uu dulqaatay kuriidii lagu riday godka lagu riday ee xaggana addoon ahaan loo iibiyey asagaiyo aabihii yacquub la kala fogeeyey dhibka ay waalihii u geysteen iyo dhibka waalihii u geysteen wixii raaceen ka dambeeyey ee aahaartiisii ahaa sabirka asagaa dulqaadku yuusuf ka muujiyey waxaa ka khayr badan sabirkuu ka sabree ka dulqaatay zinadii marka loogu yeedhay ee haweenaydu hawsha ay u bandhigtay wuxuuna sheekhu leeyahy raxmat ullaahi tacaala calayh fa ina haadihi umuurun jarad calayhi bigayri ikhtiyaarihi laa kasba lahu fiiha laysa lilcabdi fiihi xiilatun hayra sabr saasuu leeyahay sheekhu wuxuu leey maxay howlaha ayaga ah in godka lagu tuuro ah in la iibiyo ah in asiga aabihii la kala fogeeyo ah iyo wixii raacay in la addoonsado ah iyo wixii ka dambeeyeyba waa arrimo nabiyullaahi yuusuf ku duray isagoo dul maray qadaa'an wa qadaran wax kasab ah iyo wax hawlo iyo wax luguu ku lahaa iyo wuxuu ka qaban karayna midna ma jiraan xeelad aan sabar iyo dulqaad iyo gegsi aan ahayn oo markaa u furan nabi yuusufna ma jirin buui wa amaa sabruhu can ilmacsiyati fa sabru ikhtiyaarin wa muxaarabatin linafs amaa sabirkiiyo dulqaadku ka muujiyey nabiyulaahi yuusuf arrintii ku saabsanayd haweenaydaas iyo waxay daalibtay dalbatay wuxuu ahabo sabru asagu doortay iyo xanibaadu naftiisa xanibay iyo adkaysu adkaystay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u eegay ayay ahayd walaa siyamaa maca alasbaab allatii tuqawi lmuwaafaqata macaha weliba markaanu sii eegna buuhi asbaabta meesha taagan dawaacida iyo muqhriyaadka meesha taagan shubahaadka iyo shahawaadka meesha taagan ee ruuxa bini'aadamka karkaarka weydaanin kara ama tikhaatiqin kara ama riixi kara ee meesha taagan kana qayb qaadanaya inaad dinadii macsida ku dhacdo marka la fiiriya buuhi ambiyadu ayuu hawsha waa ka adkaysi badan yihiin laakiin marka basharka loo firiyo ama nebi yuusuf xaaladdu markaa taagnaa la qiimeeyo asfaab fara badan oo sahlaysaay inuu tikhaantiqoodo ama uu surma sheegteeyo ama uu gebi dhacoo sakateeyo ayaa meesha yaalla ta koobaad kaana shaaban buuri sheekhu dhallinyaruu ahaa nebi yuusuf nin labaatan jira ah oo afartan jiroo adag ayuu ahaa xilligood lagu shaaba badan yahay bini aadamkuna inta badan uu degdego oo xagga shabaabnimada ah ayuu marahayay buuri labo wacaziban doobna waa ahaa oo nin iskaabuloo haabuha naxaas lahayd laysa lahu maa yucawiduhu wayaruddu shahwata meeluu isku majira xaas ma lahayn maanta haddaad haweenay isha la raacdo oo ay dhacda aadaal oo dareen aad dareento iyo damaaci dumarku soo galo xaas haddaad leedahay iyadaad ku laabaysa gurigaad aadaysaa siduu rasuulkaba salawaatullahi wasalaamu tacaala calayhi uu yeeli jiray idan nabiyullahi yuusuf nin dhallinyaro u ahaa buuhi sheekhu leeyahay haaniyan wuxuu ahaa nin haddana aan weli guursanoo guurridan nin buu ahaa haalian wagariiban nin gariib ah oo koyto oo galooti oo markaa waddanka ku cusub oo beledan beledkiisi ahayn jooga ayuu ahaa buuri dhaqanaanna waxaa la yaqaanaa meesha iyo degmada iyo tuuladii magaaladaad qariibka ku tahay inta badan ka xishoomayso dadkooda ka xishoomayso banaanka intaad igtaa taa iska kala dhiraysa hawl kuu taalla ma aha leannoo gabdhaha joogo iyo dhallinyarada joogto iyo duqayda iyo macaaribtaadii ma aha dan iyo xaaje kama lihid hadhow markaad wadankeeni tagto ayaad mashushuuraysa oad afka duubaysta wuxuuna sheekhu leeyay waalgariibu laa yastaxyii fii baladi gurbatihi mima yastaxyii minhu min bayni asxaabihi wa macaarifihi wa ahlihi sida dhaqanahaan lagu yaqaanana ruuxa qariibka ah ee meeluusan u dhalini nin joogay iyo waddanuusan ku soo dhaqmin kama xishoodo buu idhi dadka beledku qariib ku yaha aada ugama xishoodo marka waxaa sahlanayd nabilaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam waxaa sahlanayd haduu haddii la fiiriyo waxa meesha yaalla oo ah inuu dhallinyaro ahaa inuu ahaa doob oo aan markaa guursanin inuu qariib ahaa inuu tikaantiqodo ou sakatay oo gebi dhaco ayaa sahlanaa marka iyada ah sheekhu wuxuu kaluu leeyahay wa mamluukan nin la hantana waa ahaa bimacnaa adoon ah addoon ahaan baa loo iibiyey waalmamluuku aydan laysa waasicuhu ka waasici alxor sida la ogyahay ruuxa addoonkii dadku ay leeyihiin kama xishoodo dadka axraarta ee ah, gobta ah waxay ka xishoodaan lianna waa addoon gacan bini aadan buu ku jiraa wax badan buusan xeerinaynin wax badan buu dardarahayaa maxaa kaa galay buu leey oranmadaa magaciyo meesha ku hayay addoon baad ahayd qodobka shanaad ee meesha ku jira buuhi ee ruuxii bini aadamka ah u sahlaya ama u fudayna ka qayb qadanaya inuu gebi dhaco walmar'atu jamiilu sheekh haweenayda codsatayna haweeney aada u quruxsan bay ahayd oo la yaqaano baxsan qodobka lixaad wadaatu mansabin haweeney quruxsan ha ahaatee waxaa u dheer gabadh in hebelo la yaqaano sharaf leh oo meeqaan leh ayay ahayd idan mansab iyo sharaf ayay gabadhaa lahayd toddobo wahiya sayidatuhu ugaasadiisii bay ahayd ilan ugaasadiisii ayay ahayd maxaa yeelay boqorkii soo iibiye la soo wareegay ayadaabaa ka dambaysay in la soo iibiyo gacanta lagu soo dhigo wiila aan ka dhigana tiri gacanta inoo soo geli dayib akrimwa waa kii ku yidhi marka dambe ee asaguna uu kala dardaarmay marka boqorkiisi baa qabay marka waa ugaasadiisi kows yuusuf waa nin dhallinyaro ah laba waa nin aan xaas guursaninoo doob ah saddex waa nin hariib oo waddanka hariib ku ah afar waa nin addoona ah sida markaas la aaminsanaa shan waa haweeneyd haweeney quruxsan weeye lix waa haweeney sharaf iyo meeqaan meeqaan loo la yaqaano mansab leh oo meel gobay ka soo jeeda toddoba waa sayidadiisii ogaasadiisii weeye sideed waqad qaaba araqiibu buu sheequ haddana ciddii ilaalinaysay ee duljoogaha ahayd waa maqanta wax korjooga ah oo ku ilaalin oo markaa ku arka asaga iyo ugaasadiisii baa joogta sayididiisii basaa jooga waa ka maqan yahay boqorkii ugaaskii waa maqan yahay madaxweynuhu waa maqan yahay idan wax ku ilaalinoon alla ka ahayn ma jira weeye waana u fuuday biniaadamka iyo dadkaan iimaanka lahayn marka laga maqan yahay wixii inay minjaxaabiyaan wax u sahlan weeye qodobka sagaalada meesha ku jira buu ee ka qayb qadanaya waxaa weeye wahiya daaciyatu ilaa nafsiha waalxariisatu calaa dalika ashadda alxirsi ayadaa codsatoo dalbatay oo nafteeda oogu yeedha arrinta ayada ah kuna dadaashay wakhti badanna ku bixisay dadaalkii ugu weynaa bay ku bixisay in yuusuf ay ka farxaato hawsha ay danta dantayleeda ka gaadho idan haweenayda iyadoo qurucsan oo haddana sharaf leh oo meeqaan leh oo abaal kugu leh oo ugaasadaadi ah oon cidna ku arkaynin dhallinyaro ah khariib ah mamlugoo la leeyahay aad tahay haddana hadda iyadu kusii cotod oy ku daalibto oy ku daba istaagto oy weliba dadaal dheeraada ku bixiso waxaa kuwa caddaan inaysan ku tijaabinaynin oo hawsha dhab ka tah wax markaa ku eelna ma jiraan toban waxaa meesha yaallabuu sheekhu le maca dalika tawacadathu in lam yafcal dalika bisijni wasagaar weliba ayadoo intaasoo qodob ay jiraan buuhi haddana nebi yuusuf waxay ugu hanjabtay uguna goodisay hadduusan samaynin waxay ka dalbanayso awsan fulinin waxa la amrayo in ay xabsiga jeelka u taxaabi doonto dulli iyo sagaarna uu la kulmi doono wuxuu leeyay marka sheekhu wa maca hadi dawaaci kulliha wasabra ikhtiyaaran wa iithaaran lima cinda allahi wa ayna hada min sabrihi fi ljubi calaa ma laysa min kasbih sheekhu wuxuu leeyahay ayadoo intaasoo arrimadood ay jiraan oo intaasoo shay iyo intaasoo sabab oo kugu yeedhayo xumaanta ay jiraan ayuu nabiyullaahi yuusuf sabray sabra ikhtiyaarin dulqaad uu doortay iyo sabra isagu uu doortay oo naftiisa u xanibay ayuu ilaahay dartii u doortay ee u sabray limaa cinda allaahi idaa marka la laisu fiiriyo sabrkuu sabray fii ilqaa'ihi fi ljubbi iyo marka kan la fiiriyo sheekh wuxuu kanaa ka fadlida idan sabriga noocaasa ayaa sabru ikhtiyaar loo yaqaanaa kaad ku qasbantee meelaad uga dhaqaaqda uusan jirinna sabru idiraari baa la yidhaahdaa waa kala fadli badan yihiin labaduba ajir bay leeyihiin oo waa laga abaalmarin oo inaad ku dulqaadata lagaa raba laakiin ayaga kala weyn oo kala khatarsan wey macnuhu wakadalika sabru ismaaciil adabiix wa ibraahim nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo wiilkiisa ismaaciil ahaa sabarkay ku sabreen qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maadaa tara qaala ya abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin ayaa meesha ku jirto maxaa yeelay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku riyooday wiilkiisa ismaaciil isagoo gowracay riyadii buu wiilkiisa u sheegay wiilkina wuxuu hi aabbaow meeshuu muran keeni lahaa ma haddaad i dilaysaa maanoo curadaadi ah maadoo cimrigana owlaad la-aan ah baad haddana wuxuu rabbi kugu gowracaysaa ma xilligaad ugu baahi badnayd ee maanta biyihii kuu soo kuu adeegay beri marinaysa waa yeel asagoo ah wiilkiisina uu wiil yar yahay oo xilliga ay najaabadiisii iyo awooddiisiba muuqatay ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala amray inuu gowraco nabiyullaahi ibraahim amarkiiba u hoggaansamay asabru calaa taacati illah ayuu maray nabiyullaahi ismaaciilla wuxuu maray asabr calaa qadaa'i illaahi wa qadari halkaasuu istaagay idan sabarkoodaasa yaa ka fadli badan akmalu min sabri yacquuba calaa faqdi yuusuf macnahaasna waxaa tilmaamaya ibnulqayim iyo khayrkii baa tilmaamayo nabiyullaahi yuusuf yacquub inuu ku sabray waayitaanku wiilkiisa waayay uu ku sabra ku dalqaatay waxaa ka fadli badan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo ismaaciil sabarka ay u sabreen udulqaateen ay u dulqaateen ay u dulqaateen amarka uu rabbi subxaanahu wa tacaala amray fulintiisa asaga ay fuliyeen idan si kastabaa noqotee sabirku an yakuuna sabran jamiilan baa la rabaa sabrka jamiilka waxaa weeye alladii laa shakwa macahu walaa fiih alladii laa shakwa macahu walaa fiih ayaa loo yaqaana asabr aljamiil wahjurhum alhajra aljamiila bilaa adaa in lam yakun budun min alhijraan oo kala weeyo sabriga jamiilka waxaa weeye wuxuu rabbi subxaanahu wa kugu keena masiibo ah ama kugu dhacay dhib ah ama qadiya qadar kowni ah waa in ama calaa calin hantaataca ah, iyo cabashada iska daa iyo bini aadamkana la aadayso wixii kugu dhacaba dhibkii ku gaadhay ushu kugu dhacdaba hadaadun khalqi kula orodo oo markii waxyar kugu dhacaba ii ducey la soo istaagto ood ilaahay khayrkuuna ictimaado marka dambe waxaad soo istaagi ood noqonaysaa qalbigaada waxaa ku badan ictimaad cala alaakhariin alictimaad watawakul wاlharb wاlfiraar ilى غayr اllahi subxaanaه wa tacaala meesha rabi leeyahy fafiruu ilى اllah fafiruu ilى غayr اllahi baa ku geli idan ruuxa muslimkaa waa in sabirkiisa uu ka dhigo asabr اljamiil sabirka jamiilkana waxaa weeye asabr اladii laa shakwa fiihi walaa maca waa sabrkii iyo dulqaadka iyo gegsiga iyo adkaysiga aan sheegashadu la soconin calaacalku uusan la soconin dadka qaarkii waxay yidhaahdaan calaacal baa dhaamay yidhaahdaan si kastaba noqotay faanku lama ogole haddana calaacalkuna lama ogolo ilaahay wuxuu kugu keenay ee dhibe kugu yimid inaad sheegata ma aha inaad cabata ma aha waa inaad dulqaadatood gegesato cabashadu xagga rabbi unbay ka furanta xagga ilaahay baad u caban xagga rabbi baad u carari waad baryi laakiin khalqiga makhluuqaadka talasaaradkooda iyo dhibka kugu dhacay muujintiisaad khalqiga u bandhigaysaa arrin khaldan wey arrinta iyada ah hawshaa la iska daayo way banaanta way fiican tahay ruuxa muslimka ah inuu muslimiinta mararka qaarkood yidhaahdo ii duceeya markuu dhib ku dhaco kale laakiin hawshii hawshiina shaqa laga dhigto oo wadaadka kalima jeediyaba la yidhahdo noo duceeya sida istirqaagii oo kale la maro waa laga fiican yahay lianna waa masalatu lkhayr weeyaan wayna bannaan tahay sidii fii masalati ways alqarani iyo sida ka sugan anas iyo khayrkii iyo abu abudarda iyo abudar ba waa bannaan tahay min xaysu shar laakiin dhaqan salaf ma ahaynoo kuma badnin hawsha ayaan la badinin inta la xakamayn karaa ha la xakameeyo ilaahayna subxaanau wa tacala laga cabsado asafxa aljamiil baa jiro markaad ruuxa cafinayso eed u dulqaadanayso waa inaad cafido wahuwa aladii laa citaaba macah asabru ljamiil maxaynu nidhi waa asabru aladii laa shakwaa macahu walaa fii ama asafxu ljamiil waxaa weeye alladii laa citaaba macah ruuxu waanku cafiya haddaad tiraada haddana canaanata ma waan sabro waa kuu dulqaatay waa iska kaa daayay hebelo bes baad iga tahay haddana caan iyo indha guduudin iyo hanjabaad isjamiil ruuxii haddii aad ka haajirayso ood ka tegayso hajra jamiilka waxaa loo yaqaanaa alhajru ljamiil aladii laa adaa maca waa inuusan dhib jirin ruux haddaad goysood ka tagtay ood ilaah dartii ooga tagtay haddana meelaha hadaba xadin oo ha minjo xaabinin oo cadowgiisa iyo xasadkiisa ha ku kicinin waa ka faa'idaysan waxaan leenahay waxaan wax ka tilmaamaynaa marka suwar meel ibtilaa mawduucan sabarka mawduuc ballaarhan weeye amsiladiisa meel alambiyaa wasaxaaba wasalafi saalix wax la soo koobi kara marka si muqtadafaad oo muqtadaba baynu wax oga tilmaamaynaa waxaynu leenahay suwar baa jira meel ibtilaa suwarka waxaa ka mid a ubtiya nuuxun calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu imtixaanay bitakdiibi qowmihi wakadalika yubtala alambiyaa imtixaan culus baa laga qabo waxaa lagu jarrabay nabiyulaahi nuux tolkii inay beeniyeen fa labitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama fa akhadahum atuufaan wahum daalimuun intaasoo juhdi asagoo ku bixiyey oo wuxuu la hadhay uusan jirin oo ilaahay cibaadadiisa uu ku sabray macaasida uu ka sabray dacwadu u dulqaatay famaa aamana macahu ilaa qaliil ayadoo taa jirto haddana waxaa u dheer in lagu jeesjeeso oo nabigu lagu maagsado oo la huruufo wayasnacu lfulk wa kulamaa mara calayhi mala'un min qowmihi sakhiruu minh intaa waxaa ka daran jeesjeeskaas iyo ciyaaridda lagu ciyaar nabiga laga dhigtay dhalanteedka laga dhigtay waxaa ka daran bal waa loo hanjabo waxaa loo ballanqaaday oo loogu hanjabay in la dilayo oo la rajminayo hadduusan ka noqonin dacwada iyo diinta rabbigay qaaluu lain lam tantahi yaa nuux latakuunanna min almarjuumiin markuu hawshaa ay halkaa gaadhay wakhti uu nabi bixiyey kii ugu badnaana uu bixiyey dulqaaduu nabi dulqaatay ama ruux bashar uu dulqaatay kii u badnaana uu dulqaatay ayuu rabbi u cabtay qaala rabbi ina qowmii kadabuun faaftax baynii wa baynahum fatxa wanajinii waman maciya min almu'miniin bal waxay ku tilmaameen oy ku tuureen nebiyullaahi nuux inuu waalan yahay wa majnuun wasdujir إلى أن دعا ربه قائلا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إذن intaasoo suwar ah oo imtixaan iyo jarribid ah iyo balayn ah ayaa ambiyada soo martay ayagaana tusaalaha laga qaadanaya waa in arrintaa loo dulqaato weeye oo loo sabro oo lagu daydo oo la raaco ambiyada dariiqooda la qaadaw intaa waxaa dheer oo nabiga lagu imtixaanay biwaladin kaafirin asara cala alkufr waishtahada fii mukhaalafati abi wiiluu dhalay oo ilm ilmihiisii ah oo beerkiisii iyo jirkiisa qayb ka mid ah oo biyihiisii ah ayaa lagu imtixaan oo kaafir noqday oo weliba gaalnimadii ku dhaga adaygay oo aabbihii khilaafay ilaa markii la halaagaya qoomkii uu kari waayey war soo fuldoonta soo raac yaa bunayarka macanaa walaa takun maca alkaafiriin qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawj fakana min almughraqiin markuu duufaankii biyihii fakadeenu cirii dhulba lisku furay oo nebi nuux u arkay wiilkii inuu halaagsamhayo ayaa waxaa qabatay shafaqat lwaalid waa danqaday waalid weeye gaalba wiilku ha noqd laakiin waa shirkiisa qayb ka mid a qaraabatu nasab baa socota waa ilmihiisii hilibkii baa danqaday rabbi buu subxaana wa tacala la waa cabtay wuxuuna yidhi rabbi ina bnii min ahlii wa ina wacdaka alxaqu wa anta axkamu lxaakimiin ilaahayo wiilkaygu ahalkayga aad ii ballanqaatay wa ahlaka aday tiraad ii ballanqaatay ayuu ka mid yahay wiilkaygu ilaahu halaagi ilaahu badbaadi doontayda hadduu diiday ilaahu awood baad leedaha duufaanka inaad ka badbaadisay badbaado wey ilaahay baa canaantay nabiyllaahi nuuxo wuxuu yidhi yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalun hayru saalix falaa tas'al limaa laysa laka bihi cilm ina aciduka an takuuna min aljaahiliin nabi nuuxow ahalkaadi ma aha bimacnaa qaraabatu nasab waa go'haya oo xidhiidhka iyo wadadhaasho waa go'aysa ruuxii haddaad iimaan iyo ku kala tagteen idinkoo aadam iyo ka beermay aabbaheen aadam ka beermay haddana wiil iyo aabba isu ah haddii aad iimaan iyo ku kala tagtaan iyo caqiida tawxiid kaa waa go'haya maxaa yeele waa camalan wanaagsanayn weeyo kufriya gaalnimu ku dhaqaaqo waa ku khilaafay falaa tas'al limaa laysa laka bihi cilm waxaadan aqoon nabi nuuxu u lahayn ha i weydiin baa la yidhi innii aciduka an takuuna min aljaahiliin waa kuwaaninhayaa waxaana kaa reebayaa inaad ku biirto qolyaha jaahiliinto waxaan laa'iq ahayn ilahay weydiiya inaad ku biirto nuux calayhi salaatu wasalaam isagoo waalid la xawsaday oo xanuunsaday haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisi buu hogaansamaya wa qaala muctadiran wa mutacawidan rabbi inii acuudu bika an asalaka maa laysa lii bihi cilm wain laa takfir lii watarxamnii akun min alkhaasiriin wuxuu leey rabbiga waxaan kaa magangelayaa inaan ku weydiiyo waxaanan aqoon u lahayn ku weydiiyo hadday dhacdaan rabbigo ii dambi dhaaf oo ii naxariiso ilaah waa iga mid dhigin kuwalyaha khasaare halaagsamay idan nabi nuux hawshaasaa lagu imtixaanay intaasoo balaayuu soo maray kadibna imtixaankii waa u dulqaatay waana ku baasay ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu qur-aankiisa ku sheegay waxaa kaloo nabiga lagu imtixaanay bizawjatin khaa'ina fii kayri lfiraash zawjo iyo xaas khaa'intay nabiga oo gaalada la safatay oo ku diri jirtay oo u baaqi jirtay oo u yeeri jirtay dhib kastaba nabiga u geysatay waxaan ka ahayn gogosha kumaysan khaa'imin oo gogoldhaaf iyo zine iyo faaxisho laguma tuhimin hawshaana kumaysa dhicin maxaa yeelay ibnu cabaas iyo khayrkii waxay caddeeyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada dumarkooda inuu ilaaliyo hawshaa ka ilaaliyey macsuumiin ma aha laakiin waa maxfuudiin weeye wakadalika ibtala biha ibtala allahu biha luuta maxaa yeele nabiy llahi luut waad la socotaan asaguna zawjo noocaasoo kale ah yaa lagu imtixaanay ismaaciil calayhi salaatu wasalaam asaguna zawjo dhib wanaagsanayn baa lagu imtixaanay ilaa uu nebi ibraahim yidhi iska bedel oo gabadh wanaagsan oo dambe waagi dambe u guursaday sidoo kale dumarkii wanaagsanaa qaybo ka mid ah zawj xun oo shariir oo faasid oo mufsid ah baa lagu imtixaanay ka imra'ati fircawn ayaduna sidoo kale imra'a saalixa mu'mina billaahi subxaanahu watacala mutiica lirabbiha bay ahayd idan ibtilaaga noocaasa iyo imtixaanka noocaasa oo in reerkii ahalkii lagaa galaa ah oo gurigaadii aad ka harsan weydaa waa imtixaan midka u culus weeyey ambiyadu kaasay mareen waana u dulqaateen waana ku sugneen kadibna waa ka baaseen haddaynu soo qaadana amila min nabiyina ibraahim abulambiyaa nabiga asaga ah abutawxiid waxaa lagu imtixaanay biilqaa'ihi fi nnaar in naar lagu tuuray lilaahi subxaanahu wa tacaala walidiinihi walidacwati rabbi markaasuu sabray fa sabar fa jucilat bardan wasalaaman qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim wa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alakhsariin faaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum alasfaliin idan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa u dulqaatay waana ku baasay waxaa nebi ibraahim lagu imtixaan oo lagu jarribay fii badani jirkiisii qaybo ka mid inuu gooyo isagoo waayeelo siddeetan jir ah ayaa waxaa la faray inuu isgudo oo weliba marka dambe isku guday gudin intuu qaatay buu iskaga gooyey balaga iskaga gooyey hanjaf iskaga gooy isku guday khitaankaas asagaa jideeyey oo la amray oo nabiga u horreeye la amray ahaa waa imtixaan iyo jarrabid lagugu fiirinaya awaamirta rabbigay inaad u hoggaansato jirkaada qayb ka a ah inaad goyso waxaa nabiga lagu imtixaanay salawaatullahi wasalaamu calayhi bita'ahuri alwaratha walwalad inaan dhal iyo awlaad la siinin ilaa uu waayeelay oo isagoo weyn ilaahay markaa subxaanahu wataala ku irsaaqay awlaad uu ku irsaaqay uuna jiray alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala alkibar ismaaciila wa isxaaq ina rabbii la samiicu ducaa maxaa yeel awlaaddu iyo warasadu iyo taranku waa shay qaali ah hadduu ruuxuu kadib dhaco oo uu dhali waayo xanuun badan buu la kulmaa wuu xanuunsadaa inuu sabraa la doonaya haddi ilahay dhalku sii iyo haday kaadi dhacdaba iyo haddaan ku siininba dulqaad iyo sabir baa lagaa rabaa waxaa kugu dhacay kowniga qadariga iyo masaa'ibtaas sabarkeeda inaad la timaada lagaa doonaya nabiga waxaa lagu imtixaanay salawaatullahi wasalaamu calayh markuu nabiyullaahi ismaaciil xoogaystay oo inuu ceelka ka soo dhaamay uu gaadhay awooddiisii iyo waxqabadkiisana ay muuqatay baa nabiga la amray inuu gowraco ilaahay baa ku tilmaamay imtixaanka inuu imtixaan culus yahay oo weliba cad ina haada lahuwa albalaa'u almubiin wafadaynaahu bidibxin cadiim idan qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaam أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إذا امتحان كعلس الروح بن آدم الله مريو الميس إنه قورعه weliba waxaa ka sii daran ilmihiinu inuu hogaansamo isdhiibo oo dhulka seexdo oo aabba gowrac yidhaahdo odaygana uu birti soo soofaysto isku dayo inuu ku gowraco imtixaankan ambiyada laga qaaday imtixaanka u cuslaa weeyey sidaa darteed baa ilaahay ku karaameeyey in waraasadiisa ambiya laga dhigo oo intaasoo nabi laga farciyo oo tarankiisa ilaahay barakeeyo baa rabbi abaalgud ooga dhigay aakharna waa sugaya mid ka qiimo badan waxaa nabiga lagu imtixaanay bijabaarin khashuum dhaluum maxaa liana liqaa'a dhalamati shaaqun wa mariir yacni in boqor ah oo xadgudub badan oo dhaalim ah baa rabbi ku imtixaanay oo uu la dooday oo dacwada rabbiga u gudbiyey rabbiy aladii yuxyi wa yumiid qaala ana uxyi wa umiid قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هل كاسو لمري وحالغو امتحان نبي الله إبراهيم بالإخراج من البلاد ودفو قد شيء ككري إيه اللي يقان إنه كبحه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وحالغو امتحانت بكفر أبيه أبيه والد كدلي إيه أساق أبالك كلها إيه شركي سقيب كمذا لقد in uu gaaloobo oo diintii diiday markaasuu in badan tuugahaya oo daba taagan yahi oo baryahaya yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yuqni canka shaya yaa abat inii qad ja'anii min alcilmi maa lam ya'tik fatabicnii ahdika siraatan sawiya yaa abat laa tacbud ashaytaan ina ashayطaana kaana liraxmaani casiya yaa abat inii akhaafu an yamasaka cadaaba min alraxmaan fatakuuna lishayطaani waliya asagoo intaa baryahaya oo hadalka dabcinaya oo subaan salaaxaya oo u xirma qaboojinaya oo tartiib iyo waaladnimo isku dayaya waladnimo wuxuu ku jawaabay waa arkaysaa araaqiban anta can aalihatii ya ibraahiim lain lam tantahi laarjumanaka waajurnii maliya wayka muusan hadhin wuxuu uhi qaala sawfa astakfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiya waxaa lagu imtixaanay nabiy ibraahim calayhi salaatu wasalaam qodobka tobnaad lagu imtixaanay ah bicinaadi qowmi wa kufrihim qolyihii loo soo diriyo tolkii ee uu diinta gaadhsiinhayay niman madax adag oo khariban oo asaga beeniyey bay noqdeen ilaa waagii dambe asagii saara markii boqorkii jabbaarka ee saara inuu kufsado isku daya uu ku yidhi saaroy eh, ninkan aan u tegi doonno hadduu ogaado inaad xaaska iga tahay waa iga kaa dhachayaaye hadduu ku weydiiyo waxaad tidhahdaa walaashii baan ahay maxaa yeelay liannii laa aclamu calaa wajhi lardi muslimun hayrii wa muslim kuma oge hayrii wa hayruka buuri muslim ilaahay maanta caabudayo rumeeyey oon adiga saariya aniga ka ayn kuma ogi buuri idan markaa ayada ah keligiiba yuu ahaa tolkii waa diideen waa beeniyeen waa ku kufriyeen imtixaan labaad weeye dacwadii iyo diinta rabbi kula soo diray warmadoyna nala dhaaf in la yidhaahdo waad waalan tahay waad khariban tahay wejiga lagaaga dhufto waa musiibo iyo balaayo weeye xadiidka macnaha tilmaamaya fi saxiixayn buu ku jira uma bacda dalika bacda maa sabir intaasoo balaayo uu soo maray imtixaankii boqolkiiba boqol uu keenay baa rabbi subxaanahu wa tacala ku irsaaqay طaa'ifa min qowmihi inay rumeeyeen raaceen faamana lahu luut wa qaala inii muhaajiru ilaa rabbi qad kaanat lakum uswatun xasana uswatun fi ibraahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده بل وحالو امتحان النبي عليه الصلاة والسلام إن لسكد يحاسكي سوء شعلاء عفيفة آي إن من فاجر مجرم وكافرة ودع كفصد اسكد إلهي سبحانه وتعالى كفقي وكبت بادي والله سبحانه في الصحيحين waxaa kaloo lagu imtixaanay nabigaas bitakaaliifa sharciya awaamir baa loo soo gudbiyey takaaliif baa loo soo gudbiyey qaybo jidhkiisa ku saabsan qayb baatini ah qayb hoosaysa intaasoo dhan biilqaa'i niiraan wa ikraami dayfaan baa lagu imtixaanay iyo wixii lamid ah waid ibtalaa ilaahay baa ka jawaabahayo ibraahim imtixaankii inuu ku baasay buu rabbi caddaynhaya waid ibtalaa ibraahiima rabbuh bikalimaatin faatamahun wa ibraahiima aladii wafaa idan intaasoo amhila ah ayaa taalla wax la soo koobi kara ma ahe ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado diintiisa ha loo dulqaato dacwada ha loo sabro dhibka idin soo gaaray ha loo dulqaato sabir ha la muujiyo ruuxuu dhib yar markuu ku yimaadaba inuu idho waay waxna igu dhacay ood carabtood habhablayso ood kolba derbiga madaxa ku dhufato ood waalato oo stress iyo dibreshin kugu dhaco oo qobgari iyo walahow aad ka bixi weydo oo sankor iyo dhiikar iyo wax la garan waayo aalsa kugu dilaacdo mushkilo wey ilaahay subxaanahu wa tacala waa in lisu dhiibo amarka rabbiga waa in loo hogaansamo maxaarimta waa in laga sabro ilaahay qadarkiisi iyo ibtilaa'aadkiisa waa in loo dulqaata la doonaya amtilada meesha taalla waxaa ka mid a almar'ata sawda cadaa ibn abi baa ka warramay wuxuu leeyahay ibnu cabaas baa maan ii yeedhay wuxuu yidhi ma ku tusaa haweeney ahlu janna ah ma ku tusaa buuhi waxaan idhi bui ma haweenay nooloo socoto ahlu jannada tusaysaa haa waa ku tusayaa buuhi haweenaydaa madow soo maarta waayeelkaa ba hadda ka bay nabiga u timi salawaatullahi wasalaamu calayh waxayna ku tiri nabi maxamedow ilaahay ii bari waan suuxaa waan dhacaa waan rabaadaa inu xanuunka rabbiga sii qaado ilaahay ii weydii nabi wuxuu ku yihi salawaatullaahi wasalaamu calayhi haddii aad doonto ilaahay baan kuu bariyo waa ku caafinaya haddaad doontana xanuunkan waad u dulqaadan waa sabri walakiljanna wa fii riwaaya walaa xisaaba calayk jannaad leedahay xisaabna aakhara mari maysid waa hadad xanuunka u dulqaadata wey gabadha caqligeeda iyo iimaankeeda u fiirso waxay ku tiri nabi maxamedo waa sabrahaya janno wax lagu bedesho adduunka ma jire aakhara mama jire jannadaasaan doonahay xanuunka u dulqaadanaya laakiin nabi maxamedow markaan dadka fagaaraha dhexaysa mujtamacaadka hortooda ku suuxo ku dhaco xanuun jina ama suuxdinay qabtay waan faydmaa marada iga dhacda cawraadkaygaa muuqda nabi maxamedo ilaahay ii bari inaysan maradu iga dhicin bay tiri inta kale xanuunkana ii dah nabigu ilahay baa u barya inaysan faydmin oo maradu aysan ka dhicin baryada laga wixii ka dambeeyey bacdamaa nabigu u duceeyey gabadhi way suuxi jirta xanuunku sidiibu u ahayay kama tegin ilan waa lagu ballamayey laakiin maradu kama duuli jirin mana faydmi jirin cawradin lama arki jirin axraf ibnu qays ninka loo yaqaan oo nin aad u qiimi badan oo taabici jaliil ah wuxuu yidhi dahabat waxaa muqiira ka waramahay ibnu muqsim adabi wuxuu yidhi dahabat caynuhu min arbaciina sanatan maa shakaaha ilaa axadi min khalqih ishiisii indhihiisii il ka miduu beelay ninka asaga ah oo damugtiro wax uusan ka arkaynin muddo hadda laga jooga afartan sano ishaa beelay buu weligii ruux bini aadam uma sheegin inu ishaa layahay weligii ruux bini aadama ah inuu ishaa yahay oo indhaha uusan wax ka arkin kamuusan dacwoonin maxaa u daawo ah dhaktarkii u fiican nafta kaa bix caawa xogu daafa ama bakoora hadday kugu dhaco ama isha nabar yar uu kaa gaadho wadna fug baaba ku dilib dhiigkar baa kugu dhic kolba saa tag suuqaan u wareegi way naftu kaa baxaysa dhakhtar bar naftuu ka fiican yaad raadinaysa maba fadhiisanaysidba meeshuu waxaan ka yimid xanuunkan waxa kugu keenay jirkaada baadhid ku samee yacni dhan baadhid ku samee kaa bixi waad waalanaysaaba ninkaana wuxuu leeyahy afartan sano ka hor buu ishaa beelay ruux bini aadama og anoo saaxiibkii ogaaday mooyeen weligu ruux uma sheegin wa kaana lisaana xaalihi yaquul wa idaa shakawta ila bni aadama inamaa tashkur raxiima aladii laa yarxamuk haddaad ibni aadam wax u sheegato taa macnaheedu waxaa weeye allaa dacweynaysaa allihii raxiimka ah baad dacweyn oo waxaad ku dacweysay cidaan kuu naxariisanaynin curwata bnu zubayr baan miisaal usoo qaadanaynaa saxaabada nabi maxamed amsilada dhextaalla aad bay u badan tahay waxaa ku filan safarka nabi maxamed keliya in fadhiyo laga dhigaa ku filan laakiin kama gaadhne waynu soo gaabinaynay zubayr bnu cawaam curwata bnu zubayr ayaa madiine ka tagay oo ciraaq buu tagay ciraaq iyo shaam meel ayd garan maayo inay dimashqayd baan u malayna halkaasuu aaday waliid ibnu cabdilmalik oo markaa boqora ayuu u tagay wiiluu curwo dhalo aad u quruxsan oo maxamed la odhan jiray markaa curwo la socdo nin aad u quruxsan oo dhallinyaro ah oo intuu ruux biniaadama quruxsan ya quruxsan buu ahaa maalin baa marka curwiya wiilkiisa maxamed oo wada socda ayaa welid ibni cabdilmalik u galay welid baa marka wiilka yarka u bogay qaabku u ogyahay iyo timihiisi iyo qaabku u labisan yahay iyo qaabku rabbi u abuuray buu la yaabay aad ba ugu bogay markaasuu yihi wahakadaa takuunu fityaanu quraysh dhallinyarada qureysheed saan bay ahaan jireen bal quruxda asal baynu u leyn haddaynu qurashnahay halkaasuu la maray markaa dahab iyo khayrkii waxay leeyihin ibnuqayim iyo facaanahu markaasuu ilaysto waa dhantay oo ilbaa ka gaadhay saacaddiiba wiilkii yaraa qandhaa qabatay kaar iyo qandhaa la geliyey ilmihii yaraa meeshu wuxuu ka kacay oo aabbihii raacay asagoo dhacdhaxayo qandhaysanoo qandha iyo kaar u hayo kadibna duqi oo il duufay ayuu wiilki intuu kacay oo yidhi suli waxinkaas aad geshid yuu xero ay farda ku xidhnaayeen iyo dameera ku xidhnaayeen baqlo ayuu ku dhexdhacay baqlihii iyo fardihi iyo dameeraha siday ugu joogjoogsan yuu ilmihiisaa ku dhintay fa maata taxta aqdaamiha arrintii curwata bnu zubayr wiilkiisa jirkiisa qayb ka mid ahaa waa u sabray waa u dulqaatay kama hadli muddo kadib markuu joogay asagoon soo noqonin oo weli weliid cabdilmalik la jooga ayaa waxaa ku dhacay xanuunka hadda hulaha loo yaqaan kansarkana hadda noqday hadda kansar baa layadaa waag hore hulaa la odhan jiray carabtuna aklay tiradaa aakilay tiradaa baan ujeedaa hadda kansar baa loo yaqaan lugtuu kaga dhacay dhakhaatiir yuu u raadiyey iyo adibo heer sare ah oo hawsha ku fiican buu boqorkii cabdilmelig ah, weliid cabdilmelig baa u raadiyey waagi dambe waxay lugta in la gooyo mooye jirka intiisa kale saraayeno gaadhi oo kharibi waa in lagaa gooyo waa yahay buu waxaa la daawo aan ku siino ku suuxiso daawo aan ku siino aad ku suuxdo wuxuu yidhi maya daawadaa isticmaali maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanoo xanuuna iyo wiilkii geeridiisii intuba rabbi wuxuu u keenay inuu imtixaane imtixaankiisa ka calaacalay imtixaanka u dulqaadanayaa buuhi lugtii marka laga gooyey oo lafta biixda la marahayo ayuu aad u xanuunsaday waana dulqaatay ima dhihin uunu dhidida keliya dhidid fara badan baa ka yimid wuuna dulqaatay markin buuna madaxa saaray markii lugta la gooyay buu amaa waladii xamalanii calayki inahu yaclamu anii maa mashaytu biki ilaa xaraamin walaa ilaa macsiyatin walaa ilaa maa laa yurdi illaaha uma amara biha wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay rabbi u ka xumbaaray ee luga iga kadhigan kugu socon jiray baan ku dhaartay ilaahay wuxuu og yahay oon markhaati gashanaya weligay inaan xaaraan kugu lugaynin buu lugtanay habin lagu gooye dadka qaarkii inay u qaasaan baa laga yaabaa curwo waxa loo imtixaanay ee wiilkiisi loo dilay u quruxsanaa ummadda ee meesha ugu baxay farduhu qoobka ugu maroojiyeen asagoona lixdii lixaad looga fadhiisay lugta loo gooyey alla dembigu gala weyna dembigu gala ma weyne waxaa weeye isagaaba kuu caddaynhaye waa imtixaan iyo ibtilaa weeye ayib wuxuuhi ilaahay baan ku dhaartay walaa ilaa macsiya uguma lugaynin walaa ilaa maa laa yurdi illaah waxaan rabbi raalli ka ahayn macsida iska badaay wuxuusan rabbi raalli ka ahayn xataa mubaax waxyaabaha kalen uma dhaqaaqin buuri kadibna wuxuu ha la soo qaado hala dhaqo hala kafno oo hala xabaalabo markuu soo laabtay asagoo lu go-an oo wiilkiisi yaraa oo madiina kala tegana maqanyao la xabaalay yuu madiina kusoo laabtay markaasaa reer madiina oo dhanba waxay kaga hor yimaadeen banaanka marxala in dhan baa lagaga hor yimid asagoo loo tacsiyeynayo oo wixii ku dhacay looga tacsiyeynayo muusan dhaafin wax calaacal ah iyo qoobgariir ah hadalka u badnaa ee laga hayo cur waxaa weeye laqad laqiinaa min safarina hada nasaba safarka annaga aan madiina ka baxnay ee halkaa iyo shaam aanu aadnay dhib baan kala kulannay yacni socodkii waa dhib nin lugo go lugaynaya marna gaadid fuulahaya waa dhiban yahay nin beerkiisii qayb ka mid a jirkiisii qayb ka mid a hortiisa lagu xabaarina waa dhibban yahay nin jirkiisii bir iyo minshaar lagu gooyey oo laftiisii biixida ahayd asagoon kabiyo iyo takdiir lagu samaynin haddana la gooyo waa dhiban yahay laakiin فما زاد أن قال لقد لقينا من سفرنا هذا النصب الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته markuu xanuunka ku daraaday oo uu rafaaday ayuu taahi jiray kaana yain markaasa waxaa lagu daawuus ibna kaysaan daawuus yaquulu ina anina almariidi shakwa waxaa la daawuus wuxuu qabaa waa masale khilaafiya bayna salafi daawuus qabaa ruuxa hadduu taaho ama ih ihi caynkaasa u yidhahdo taa inay ka mid tahay sheegasho inay cabasho tahay inay cabasho gudbin tahay inay baaqi tahay ayuu sheegay famaa anna axmed bnu xambal xataa maat maalinkii baa ugu dambaysay inuu a yidhaahdo ama ihiga ama taaho maalinkii baa ugu dambaysay sawarka noocaas oo kale ayaa ummadda looga baahan yahay waynu gunaanadaynaaye ibraahim alxarbi ninka loo yaqaan imaamkaas waxaa lagu imtixaanay bilfaqr wa biljuuc arinta uu ka sheekay wuxuu leeyahay maa shakawtu ilaa ahli wa aqaaribii xumman ajiduhaa buuri weligay qandha i qabatay iyo xanuun i qabtay xaaskayga iyo qaraabada iyo ahalkayga oosha sheegin buuri waliya cashru siniin ubsiru bifardi cayn buuri toban sano ayaan marahayaa buuri oo hal il aan wax ku arka buuri hal il wax ku arkaa toban sano ayaan marayaabo hal il baan wax ku arkaa bishii kale waan beelay maa akhbartu bihi axadan ruux bini aadaman weligay u sheegeen lama arko wa afnaytu cumrii alaaiina sanatan birakiifayn soddon sano oo nolosheeda ka mid ah waxaan ku noolaabuu rakiifayn laba kibisood laba xaboo rooti ah in jaaatnii bihimaa ummii wa ukhtii wailaa baqiitu jaacan ila leylati haaniya bu labadaa xabee kibista ama labadaa rootiga ah haddii hooyada ii keento ama walaasha ii keentoon hela khayr weeyabu haddaan waayo somaa ilaa maalinka labaad laga gaaro anoo gaajisama waa u beri jira laba soddon sano saasay ku tageen soddon kale muxuu ku tagay wa afnaytu halaaiina sanatan birakiifin waaxid buui soddon sanoo kalena xabad rooti ah ayaan ka heli jiray waxaan raashiina hadday xaaskayga ii keento ama gabadhaydu waagi dambe guursaday wey noloshiisa dhannayd intaasay ahayd xaaskayga ama gabadhaydu hadday xabada rooti ii shana waa khayr wey haddaan waayana maalinka labaad baan ku gaari jiray yani sabarka noocaasa ayaa bisabri waalyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin zawjat fatxi lmuusili ninka loo yaqaan oo zaahid ahaa xaaskiisii ilan xaasku ninkeeda ku dayanaysaaye ayaa maalin maalma ka mid a ah farteedii baa nabar gaaro fartii baa goodoo faniintay haweeney la joogtay baa ka warramayso markaasay qosush gabadhi gabadhu farta goodee farta la gooye ee fanintay ee dhagaxu ku dhacay ama nabarku intuu gaaro farti fari intay bay qosashay gabadhi baa qosashay waxaa lagu yidhi atadxakiin waqad inqadaca usbuucuki baa leh waxaad qoslaysaaba ama fartaadii xubin jirhkaada kamida la gooyeyba qosol xaggee joogaa inaad barorotay ahayde waxay ku tiri ukhaadibuki calaa qadri caqliki bay tiri gabadh yahay waxaan kugula hadlahayaa caqligaad intuu dhan yahay ninba qadarkiibaa lagula hadlaayo waxay tiri waxaan u qoslahayaa xalaawatu ajriha ansaanii maraarata qaciha waxay tiri ajirkaan ka helaayo markaan sabro oon dul qaato ajirka rabbi ii qor hayaan isha ku haya wax dhow baad fiirisay xanuunka iyo laxw waa kuu muuqdee anigu meel fog baan eegay tiri yacni macaanka ajirka ku jira meesha iyo sabaabka ku jira macaankiisa ayaa ii hilmaansiyo ilaawsiye bay tiri xanuunkii aan ka dareemi lahaya laxwi saasoo kale la doonaya asaga fatxalmuusili ah ayaa maalin maalmaha ka mid a madax xanuun baa qabtay goonjob iyo wareyntaa ku dhacay aad buu madaxu u xanuunay markaasuu idhi yaa rabbi ibtalaytanii bibalaa'i alambiyaa rabbi waxaad igu imtixaantay xanuunkii iyo imtixaankii ambiyada xanuun lamidaad ugu qabatay buu ihi fa shukru haada an usalliya leylata arbaca mia ragca buu ofisa shukrig wuxuu arkaaba xanuunkaa iyo ma xanuunkaa qabtay in hadiye loo soo kaxeeyey uu yahay wuxuu rabbiyo maanta waad imaamuusto meeqaan iyo baad itaaratay oo waa maxay xanuunkii ambiyado kale madax xanuunkii oo kalead igu keentay shukriga abaalgudkaygu waxaa weeye inaan caawa ku caabudo cibaado dheerada afar afar boqol oo ragcadood habeenka tukaday isagoo madax xanuunay madaxuu duuban yahay ibraahim ibnu adham azaahid alcaabid iyo nin loo yaqaana shaqiiq albalkhi oo asna nin caabid xaram almaki bay ku kulmeen ibraahim ibnu adham baa su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi calaa ayi shayin asaltum aslakum asalkiinan zuhdiga ah iyo manhajkiina fi zuhdi walwarac muxuu ku dhisan yahay shaqiiqow wuxuu hi calaa anana idaa rusiqnaa akalna wa idaa municnaa sabarnaa buuri asalka anagu wuxuu ku dhisan yahay ilaahay hadduu irsaaqadna siiyo ama xoolana siiyo waan cunnaaba waan calfannaa maalinkanu waxweynana waanu sabirra waa dulqaadanaa ibraahim ibraahimna adham wuxuu ku jawaabay hakadaa tafcalu kilaabu balkin buri taad sheegtay waa dhaqankii eeyaha buri eyda balka joogtaba meeshaad ka timid iyo gobolkeeda eyda joogtaba eyguba markuu waxelana waa cunaa markuu wax waayana wuu isduduba wuu iska fadhiistaa idan ey baad shabahdaa buui maxaa idin dhexay adiga eygi sabarkaad iyo zuhdigaad sheegtay shaqiiqow waa howlihii eyga buui wax kale sheeg shaqiiqu waa yaaba wuxuu yidhi wa antum calaa maadaabu ibraahiima waad ka dartaya idinku sabirkiinnu iyo suhdigiinnu muxuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay buu idhi kaanagu asalnaa calaa annana idaa rusiqnaa aaharnaa wa idaa municnaa shakarnaa wa xamadna wa fii riwaaya naxnu qawmin nasbiru naxnu qowm naxnu qowmun nasbiru cinda alrakhaa'i wa nashkuru cinda albalaa'i misdaaqan liqowlihi tacaala waliaxadihim wala axaduhum kana ashad faraxan min albalaa'i min axadikum bilcataa wuxuu yidhi annagu asalkaanu wuxuu ku dulisan yahay markaanu waxelon xoole helno aaharna waan doorbidna rux kalaan siinaba xoolaha iyo dheefta iyo xanrada adduunya wixii noolal iyo raashiin ah ruux kalaan ku wareejinaaba idaa rusiqnaa aaharna wa idaa municnaa shakarna haddaynu wax weynana ilaahay baan ku shura waanu idan taasaa suhdigaana ku dhisan yahay bui waa hawl aad u qiimo badan oo culus weeye in lagu daydo oo laga dhimbilqaato laga luunjeecdo baa la doonayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala macaasidiis macaasida laga sabro waajibaadkii daacaadka rabbiga loo dulqaato qadarkii iyo masaa'ibtii balaada kuga imanaysana yacni loo sabraa la doonayaa sabirku fawaa'id fara badan buu leeyahay timaar buu leeyahay midhuu leeyahay kama gaadhnee waxaynu ugu soo ururaynaa waxyaabaha kugu caawinaya inaad ku sabarto cala balaa'i waxaa ka mid a markay balaaya kugu dhacdo waxaad midicsataa balaayada ajirka ay leedahay indhaha ku qabo wacanday waxa ka sheeday weeye nin aragti gaaban oo meel dhow fiiriya sida gaalidoo kale u fikraa noqonine ruux muslimaa meel fog fiiri oo aakhare xagga rabbigay fiiri idan jazaha iyo abaalgudka iyo khayrka rabbi kaa siin doono iyo ciribtan dambe warasana aakhira saabirintu leeyihiin milicso marka waxaa ku fududaan in balaayadii aad dulqaato u sabirto labo waxaad kulood yeelaysaa waxaad ogaataa dhibkasta faraj baa ka dambeeya intidaaru ruuxi lfaraj waa inaad arrintaa iyadana qalbiga geliso ina maca alcusri yusra way wa ina maca alkarbi faraja taana waa inaad ogaato faraj baa ka dambeeya iyo ilaahay baa kaa dulqaadi doona wuxuu saa ku socon mahayaan taana niyada geli saddex waxaad samaynaysaa tahwiinu lbaliya balaayada fudude lecib saqiirkaba soo qaadba oo maxaa taa keeni kara waxaa keeni kara nicmooyinkii saabiqa ahaa ee rabbi kuu galay xusuuso maantun baa lagu camajuujiyey oo lagu baquujiyey imisaad digdig lahayd imisaad noolayd imisaad rabbi naalle iyo nicmo ku siiyey imisaad caafimaad qabtay nicmaadkii iyo aalaadii saabiqada ahayd xusuuso qalbiga geli oo teri markaad kuwa ogaato tiriso xaggana aad faraj abaal gudka wanaagsan aad milicsato waxaa kuu fudaa inaad dulqaato sabarta balaayooyinka macaasidoo laga sabro laba qodob baa ka qayb qaadan kara culimadu leeyihiin kow shayga macsiyada naftada markay kugu caraabiso zinayso caawa been sheeg waxad khiyaano samee xamo waxyaabaa noocaasi xun iyo markay nafta kugu caraabiso iyo shaydaan iyo wixii lamida ah, inii buliitu بأربع يرمينني بالنبل قد نصبوا علي شراكا نفسي إبليس ونف... إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين أرجو لهن فكاك يا رب ساعدني بعفو إنني أصبحت لا أرجو لهن سواك إذا النفس مركي هوشاك وعرابسه وحاط اعتماد فعليك بمطالعة الوعيد وعيدك إي عذابك iyo ciqaabta uu rabbi ka ratibay hawshaa ninka sameeya waxaana ku dhaqaaqa imilicsoo qalbiga maanka ku qabo ruux isinaysa ilaahay wuxuu la maagan yahay una ballanqaaday waciidka ku yimid haddaan rabbi ku cafiyin beenta waciidka ay leedahay iyo goodiga iyo cadaabka ay leedahay yacnii macsiyada marka aad doonaysa inaad ku dhaqaaqdo waciidku rabbi ka ratibay ciqaabteeda xusuuso midda labaad ruux muslimaan tahaye ilaahay subxaana wa tacaala ka xesho alxayaa min arab inaad kaalmaysato weeye ilaahay nicmooyinku ku siiyey indhuhu rabbi ku siiyey waa nicmo awooddiiyo caqligu waa nicmo lixda lixaad waa nicmo caqligooda waa nicmo idan xubinka taraga rabbi ku siiyey waa nicmo idan nicmadan rabbi uu ku siiyey inaad ugu abaalguddo inaad ku macsiyaysato ama aad rabbi ku caasido in laga xishoodo weeye alxayaa min arabbi wa bimutaalacati alwaciid ayaa lagaga badbaadayaa iyaduna yaa kugu caawinaya sabirkii an kusoo gaabin la rabbi subxaanahu wa tacaala aynu u irsaaqo sabar qiimo badan oo wanaagsan ka sabri alambiyaai walmursaliin wasaalixiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ama ku dhow rabbi hanu u irsaaqo ummaddana rabbi diinta ha fahansiiyo kuwa khayrka isu dardaarma wanaaggana u dulqaata isuna sheega rabbi subxaanahu wa tacala inaga dhigo hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu Ehm, jazaka allahu khayra aljaza sheekh ilaahi ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadka allah ku mataqaanaa isha kuugu daro annagana kuwii ku annagana allah naga yeelo kuwii kuwaantooba oo mataqaanaa ku cibro qaata ehm, sheekh dhowr su-aalood mana ka badinayna insha allahu tacaala oo soo koobeynaa سائلكم wuxuu leeyahay sheekh aayadan am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa ya'tikum mathalu aladiina aayaddaas macnaha wax sabab nuzuula oo loo garanaya ma jiraan macnaheedu guudsa muxuu yahay macnaha jannada gelitaankeeda yaan filayaa kulley sheekhu masaa'ilku inuu ka hadlayo iyo mataqaanaa sababta lagu xidhay bismi illaah aayaddu aayadihii kaleenu akrinay bay la macno tahay sabab nusuul khaas ah oo hadda xadiis saxiixa uu ku sugan yahayna ma jiraan laakiin asbaab fara badan bay tilmaamaan waaxidii fi asbaabi nusuul iyo eh, ninka loo yaqaan eh, eh, muxuu ahaayey siyuuti libaabu nuquul iyo keyrkiiba tilmaamaan in saxaabadu marka la dhibay dhib badanna ku yimid weliba ay maka joogeen dhibaatooyinkii ay la kulmeen markay xoogow ka sheegteen aayaddu inay soo degtay baa la tilmaamaa laakiin sabab khaasa ma jiro waxaa weeye ruuxa janno doonahaya ilaahay salacadiisu waa qaali jannaduna waa ilaahay badeecadiisii badeeco qaali a ah markaad doonaysana waxaa lagaa doonayaa inaad lacagteeda horto waman yastabir lilcilmi yadfar binaylihi waman yakhtutu bilxasnaa'a yasbir cala albadli ninkii cilmiga u sabra dhibkiisa iyo rafaadkiisa wuxuu ku guulaystaa oo helaa inuu cilmi gaadho caalim noqdo ninkii gabarh wanaagsan oo gob ah oo inay hebel oo la yaqaano oo baxsan oo tilmaaman oo dumarka wax dheer ninkii doono u fadhiistana waa inuu xoola bixinta gamaanta iyo farasta bixinteeda u ogolaado wey ninkii wax wanaagsan doonaaye oo wax qiimo badan raatadaaye xoolaa laga rabaa badiilkiisa baa laga rabaa idan ayadoon ummadihii hore muslimiinta ahaa ee xaqa loo soo dhibay ama u rafaaday ambiyo iyo sulaxaba ahaa wixii maroo kale aydan marin muslimiinay janno geli maysaan weye taana maxaa yeele waxay ku dhisan tahay maqsadka makhluuqaadkaaba ah ruuxa muslimka in la imtixaanaba iska gal hawshu ma aha waa in lagu tijaabiyo lagu qanjiriyo lagu qandhuufto lagu cidiyo laftaada la gelgela weye kadibna markaad biixi iyo qod taagan noqoto adkaato baad meel fiican tagaysaa waa annaga soo marray ruux kastaba in la imtixaanayo nin kastaba biqadri iimaanihi wa diinihi taasaa loo jeedaa macna marka khaasa ma jiraan macnaha guud bay tilmaamaysaa wabilahi towfiiq جزاك الله خير جزاك الله خير الجزاء وإياكم بارك الله فيك saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh su-aashii su-aalihii xalay bay mid ka mida tahay wuxuu leeyahay macnaha mawduuca xalay ee ku saabsanaa ikhlaaska wuxuu yidhi sheekhu haddaan u bixiyo sadaqada dad kale ha kaaga daydaan macnaha may soo gelaysaa ikhlaas ikhlaas daro ama ma soo gelaysaa riyaa middaa iyadaa riyaa soo geli mahayo leanna riyaagu waa inaad dadka istusto ood mulaaxadayso hayr allahi subxaanahu wa tacaala fii camalik laakiin middan ayadaa waxaa weye ruux muslima khayr aad u horseedid adoon ruuxaa danaynayn oo camalkaadi aan inaba ku qiimaynayn baa waxaad doonaysaa asagii inaad ku kiciso inuu hawshaa la yimaado baabu qowli sal sl man sanna sunnatan xasana bay hawshaa gelaysaa macnahaasna waaba ku yimid ba xadiidku marka midda ayada ma aha ikhlaas daro waa wanaagsan tahay insha allahu tacala wabilahi tawfiq eh, jazaka allahu khayra aljaza su-aasha u danbeysa sheekh saa-iilku wuxuu leeyahay guud ahaan sheekhow dalkii soomaaliya iyo dadkiiba waxaa lagu salladay dhibaatooyin nooc walba leh ilaa iyo muddo dheerna daba socotay marka taas ma la odhan karaa buu yidhi sheekhow dadka soomaaliyeed iyo dalkiisuba ummadaha ka macnaha ma la odhan karaa ummadaha kale waa ka iimaan badan yihiin bismillaah arrintaa ayadaa in soomaali iimaankeeda la qiimeeyo ummadaha kan loo barbardhigo howla anigu geli kara ma aha qaangaadhyaasha la weydiiyo laakiin dhibka soomaaliya ka jira ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda ka dulqaado laba qodob baana muslimiinta ku aadan marka la marayo asabru cala albalaa ama la marayo in loo sabro qadaa'ullaahi subxaanahu wa tacaala wa qadari waa dulqaadan laakiin ruuxa muslimka waajibka diiniga saaran inuu la yimaado la doonaya hadday gaalo kugu soo duusho ama mooryaan iyo qablayaal iyo balaayo nafta kuu keenaan odhan maysi gacmahan laabanoo waan sabraya ilaahay baa ii qadaray amarka kowniga ee qadariga wax xukumo sharciga kuma xidhno